bsmi illaahi الرaxmn الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmualif raximah اllahu tacaala annowc اlxaadi wاlkhamsuun nooca konton iyo koowaad macrifatu man ishtahara bilismi duuna alkunyati qofkii ku caan baxay magaciisa oo aan kunyada ku caanbixin ayuu baab yahay ama in la ogaado kaas macrifadiisa weeyaan noocan wa haadaa kahiirun jiddaa aad buu u badan yahay midkani dadkaas ma'dooda mashhuurka ay tahay duuna alkunya waqad dakara shaykhu abuu camrin abu camr ibnu salaax waxa uu sheegay miman yuknaa biabi muxammadin abu muxamed dadka loogu kunyeeyo jamaacatan ayuu sheegay min asaxaabati ka mida minhum jamaacadaas waxaa ka mida alashcath bnu qays wa thaabit bnu qays huwa thaabit bnu qays bnu xumaas wa jubayr bnu muطcim wahuwa anawfaliyu walxasanu bnu caliyin alxasanu bnu caliy bn abi aalib kunyadiisa abu muxameda la dhihi jiray wa xuwaytibu bnu cabdilcuzaa wa xuwaytibu bnu cabdilcuzaa wa طalxatu bnu cubaydillaahi wa cabdullaahi bni buxaynata wa cabdullaahi bnu jacfarin wa cabdullaahi bnu haclabata bni sucayr ninkan ru'yu uu leeyahay cabdullaahi bnu haclabata bni sucayr ayb lahu ru'ya ayb waa cabdullaahi ibnu zayd saaxibu ladaan cabdullahi ibnu zayd bni cabdirabbihi wa cabdullaahi bnu camrin cabdullahi bnu camr bn alcaasi wa cabduraxmaan ibnu cawf wa kacb bnu maalikin wa macqil ibnu sinaan raggaan oo dhan abu muxamedaa la yidhaahdaa iyaga magacyadoodaa loo garanaa laakiin qaybta kore maa laga damina ayb raggan oo dhan marka abu maxamed baa mid walba la yidhaahdaa haddana kunyadiisa ayaa aada kunyadiisa uguma caan bixin magacyadooda aada loo yaqaanaa wadakara wuxuu sheegay man yuknaa wa loogu kuniyeeyo minhum iyaga ka mida biabi cabdillaahi wa biabi cabdiraxmaan ayb zubayr bnu lcawaam iyo xusein bnu ali xusein bnu caliyin raggaasaa ka midan ayb salmaan alfarisi xudeyfat bnu lyamaan alcabsi camr bnu lcaas kulligood abu cabdillaahi baa mid kasta kunyadiisu tahay abu cabdiraxmaanna waxaa loogu kunyeeyaa cabdullaahi bnu mascuud iyo cabdullaahi bnu cumar iyo zayd bnu lkhadaab iyo mucaawiyata bnu abi sufyaan iyo keyrkood inkastoo qaar khilaaf ku jiro ayb walow taqasaynaa haddii aan raacraacno daalika kaagaasi lataala alfaslu jiddaa fasalku u dheeraan lahaa wa kaana yenbagii waxaa haboon an yakuuna haada annawcu noocani inuu ahaado qisman caashiran qayb tobnaad oo min alaqsaami almutaqadimati qeybihii soo hormaray fi nawci qablahu kusoo hormaray ka mid ah laanna magaca in qofka loo yaqaano kunyadiisana aan aad loogu aqoonin waa badan tahay annawcu athaani walkhamsuun macrifatu alalqaab naanaysyada in la garto ayaa noocani looga hadlayaa marka qofkan magaciisa iyo kunyadiisa aan loo aqoonin aad loogu aqoonin uunan ku caanbixin in la barto faa'iidada ku jirtaa waxay tahay inaan laba qof loo malaynin naanaysta in la bartaana waa sidoo kaleo ninka hadduu magac leeyahay kunyana leeyahay naanaysna leeyahay laqab saddex qof inaa u malaysaa laga yaabaa marka si aadan ugu malaynin magaciisa baro kunyadiisa baro naanaystiisana baro intaasoo dhan cinaayo sii waqad sannafa fii daalika kaagaas waxaa ka sannifay kayru waaxidin mid wax ka badan oo culummada ka mida minhum abubakrin axmed bnu cabdiraxmaan ashiraaziyu wa kitaabuhu fii dalika kitaabka uu arrinkaa ku saabsan oo uu qoray mufiidun waa mid faa'iido leh kahiiru nafci nafcigiisu uu badan yahay uma abulfadl ibnu lfalakiy alxaafid ayaa isagana wax ka qoray ayb wa faa'idat tanbiihi calaa dalika arrinkaa in la baraarujiye faa'iidada ku jirtaa waxay tahay anlaa yudanna inaan loo malaynin ana haada laqaba naanaystani ligayri saaxibi lismi qofka magaca iskale keyrkii inay u sugnaatay si aan loogu malaynin naanaystu marka mararka mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu kahanayo waidaa kaana laqabu naanaystu hadday tahay makruuhan mid la nacayo ilaa saaxibihi cinda saaxibihi fa inamaa yadkuruhu aimatu alxadiidi aimada xadiidku way sheegaan uun calaa sabiili atacriifi waaltamyiizi in lagu aqoonsado qof kale looga sooco ayay u sheegaan laa calaa wajhi dami uma sheegaan ceebayn iyo eedayn iyo wallamzi ceebayn iyo watanaabusi iyo inay ku tuurtuuraan yacnii magac xun sidaa kama rabaane tamiis iyo tacriif ayay u rabaan wayna bannaan tahay markaas qofkii waxaa la laleeyahay masalan alacmash alaxwal alacraj alacmaa ceeb iyo nuqsaamin kama wadaane inuu uga soocmo cid kale ka rabaan bes ayb taasna marka way bannaan tahay qaala alxaafidu cabdulghaniy bnu saciidin almisriy rajulaani laba nin jaliilaani oo waaweyn lazimahumaa waxaa ku dhegay laqabaani laba naanays qabiixaani oo xun mucaawiyatu bnu cabdilkariim addaal marka addaal waa laqab yani qof baadiyaysan baa loo malayna diinaan u baadiyeysan laakiin sidaa ma ah ee waddadow ka dhumay wa inamaa dalla wuxuu ka dhumay ou dhumay fii ariiqi makata maka jidkeediibuu ku dhumay wa cabdullaahi bni muxamed addaciif ninka kalena daciif marka la arka waxaa loo malaynaya xagga xadiidka inuu daciif ka yahay wa inamaa kaana daciifan fii jismihi jirkiisa ayuu daciif ka ahaa laa fii xadiiihi xadiidkiisa maya qaala bnu salaax wa thaalitun mid saddexaad wa huwa caarim weeyaan caarim mufsid ayaa laga wadaa alcaraamatu hiya alfasaad abunucmaan moxamed bnu lfadl asaduusiy waa shaykhu lbukhaari bukhaari saxiixiisa uga wariyaa wa kaana cabdan saalixan addoon wanaagsan buu ahaa baciida min alcaraamati fasaadkana ka fog waalcaarimuuna ashiriiru midka sharta badan waa almufsidu ee wax fasaadinaya gundar waa laqab iyadana gundarna waxaa laga wadaa almushaaqib ninka rabshoolaha ah laqabun waa naanays limuxamed bni jacfarin albasriy ou lahaa araawi can shucba ninka shucba aada uga wariyo walimuxamed bni jacfarin walimuxamed bni jacfarin iraaziy ayb rawaa can abi xaatimin iraaziy ayuu ka wariyey walimuxamed bni jacfarin albaqdaadiy alxaafid aljawaal shaykh alxaafid abi nucaym alasbahaniyi wagayrihi walimuxamed bni jacfar bni duzaan zamu idin dhigmasara Yeah. Yeah. duraan iyuu yidhi ahay waa saas albaqdaadiy rawaa can abi khaliifata aljumaxiy waligayrihim intaas macnahooda waxay tahay mid kasta maxamed bnu jacfar baa la yidhaha reer basrayna u badan yihiin si loo kala sooco midkan shucbo aada uga wariyo gundar ayaa naanays looga dhigay shucbo rabiibkiisa u ahaa hooyadiisau qabay majliska xadiidka unbaa hadal iyo eh, iyo laqad iyo hugun ayuu ka sameeyey shucbaa marka la hadlay oo majliskaas marka kaga kala hadlay oo yidhi uskut yaa gundaru waa ku dhegtay marka qundarkii baa ku dhegay rabshoolihii baa ku dhegay marka unjaar gunjaarna waxaa la yidhaha waa cadaawe waa albayaad ayb waa luga farisiyo qofka aadka u cad laqabun liciisa bni muusa tamiimiy abi axmed albukhaariy wadalika lixumrati wajnatayhi labadiisa goon ayaa aad u gududnaa rawaa can maalikin wathawriyi wagayrihimaa wagunjaaru aakharu mutaahirun mid kalaa jiro gunjaar leera dambe wahuwa abuu cabdillaahi maxamed bnu axmed albukhaariyu alxaafid saaxibu taariikhi bukhaara tuwufiya sanata hintay casharata wa arbaci miah ayuu dhintay saaciqa iyadana waa naanays luqiba bihi muxamed bnu cabdiraxiim ayaa loogu naanaysa shaykhu lbukhaariy isna saxiixu uga wariyaa bukhaari ayb liquwati xifdihi ayaa saaciqa loogu bixiyey xifdigiisa darnaantiisa wa xusni mudaakaratihi mudaakaradiisa wanaageeda shabaabun wa huwa khaliifatu bnu khayaad almuarikh zunayj ayb muxamed bnu camrin iraaziy shaykhu muslim rusta cabduraxmaan ibni cumar alasbahaaniy ayaa isna leedaha sunayd huwa alxuseyn bnu daawuud almufasir tafsiiruu leeyahay bundaar maxamed bnu bashaar shaykhu ljamaacati lixdaba waa ka wariyaan alkutub sita bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja mid kastaa sheekha uu yahay waxbuu ka wariya toos liannahu kaana bundaara alxadiidi wuxuu ahaa xadiidkiisu miduu badan yahay aad u xadiis badan buu ahaa weliba isaga magaaladan basra kamaba bixin hooyadiisoo ayuu la joogi jiray oo u xanaanay jiray basradaas unba wax ka bara jiray inuu rixlaysto waalidkiis dartiis ayuu iskaga dhaafay wixii marka rixlada aan ka heli lahay waa helay qaysar laqabu abinadr haashim haashim bni lqaasim shaykh limaami axmed bni xambal alakfash akfash qofka indhaha yaryaraa la dhahaa laqabun lijamaaca jamaaca ayuu naanays u ahaa minhum axmed bnu cimraan albasri annaxwiyu naxwada aadkan loogu ararka waa qaala lakfash iyo la leeyahy warawaa can zayd bni اlxubaab walahu gariib اlmuwaطa ayuu leeyahay qaala bnu صalaax wafi naxwiyiina naxwiyiinta waxaa ku dhex jiro akhaafishu akhfashyaalo halaaatun saddex amashhuuruuna la yaqaano akbaruhum abulkhaaab cabdulxamiid bnu cabdilmajiid wa huwa aladii dakarahu siiba weyhi fii kitaabihi u ku sheegay almashhuur wathani abulxasan saciid bnu mascada raawi kitaabi siibaweyhi ninka kitaabka siibaweyhi warinaayo midkaanaana mashhuur ah hadday nuxaadu itlaaqaan oo ay yidhaahdaan qaala alakfash midkaana laga wadaa siibaweyhi kitaabkiisa werinayo wathaalithu abulxasan caliy bnu sulaymaan tilmiidu abawey alcabaas axmed bni yaxya thaclab wa maxamed ibni yaziid almubarid ardagoodu ahaa murabbac laqabun limuxamed bni ibraahim alxaafid albaqdaadiy jazara jazarada waa bahashan karootada leyda saalixu bnu muxamed alxaafid albaqdaadiy nin xaafidu ahaa oo min culamaai baqdaad ayuu ajarhaya tacdiilkana waxbuu ku leeyahay in aadu kaftan badanna waa ahaa waxaana loogu bixiyaa layihi kelmad xadiidka ku jirtay xadiid uu akhrinayo ku jirtay ee ahayd kharazah ayuu jazarah u akhriyey kharazah ayay ahayd kuul jazara buu akriyey jazara ku dhigtay isaga iyo marka ninka la yidhaha ibnu khiraash ayaa kaftamaya la yidhi marka maya nin nin kale u ahaa ee la dhihi jiray jamal kan baa marka wuxuu yidhi rati marka lagu soo raray karooto ayuu ahaa markaasuu yidhi maa haada saalix jazara dhahay yani oo ka wada adii naanaystaadii a waafaqayso geela markaasu wuxuu yidhi uskud inamaa ana calayka iska aamus wuxuu yidhi kan kalaa su-aalay saalixa tan maxay tahay buu yidhi markaasuu saalixuu yidhi uskud inamaa ana calayka korkaaganaa saaran yidhi iska aamus kiila jah mxamed bnu saalix alxaafid albaqdaadiyu ayضa maa gamah caliyu bn cabdisamad albaqdaadi alxaafid wa yuqaalu callaanu maa gamah fayujmacu lahu bayna laqabayn callaan maa gamana waa la cubaydun alcijlu alcijl naaneystiisa laqab abi cabdillaahi alxuseyn bn maxamed bni xaatim albaqdaadiyu alxaafid ayضa qaala bnu salaax wa haaulaai alkhamsatu albaqdaadiyuuna shantan reer baqdaad alxufaadu kulluhum ee xufaadda dhammaantood min talaamidati yaxya bni maciin waaye wa huwa aladii laqabahum bidalika isagaana naanaystaas u bixiyey sajaadatu alxasanu bnu xamaad min asxaabi wakiic waalxuseynu bnu axmed shaykhu bni cadiy labadaba sajaadaa leedahay cabdaan laqabu jamaacatin faminhum cabdullaahi bnu cuhmaan sheikhu lbukhaari weeyaan cabdaan waxaa loogu bixiyey isaga magaciisana cabdi baa ku jiro kunyadana cabdi baa ku jiro cabdullaahi bnu cuhmaan abuu cabdiraxmaan ayaa kunyadana cabdi bay wadataa magaciina cabdi ayuu wataa cabdaan ayaa marka loogu bixiyey sheikhulbukhaariy fahaa-ulaa'i miman dakarahu shaykhu abuu camrin weeyaan waistiqsaau dalika yaquulu jiddan arrinkaa yacnii in la raad raacana aad buu u dheeraanayaa buui oo ibnu xajar kitaabuuba ka alifay nushatul alqaab nushatul albaab fii bayaani alalqaab ayaa sidaas oo kalea leeyahay kitaab madbuuco saddex mujallada ayuu alqaabta ka alifay naanaysiyaha ibnu xajar marka haddii naanays qofkeedoo kale laysku khilaafo ama baxdiga looga baahdo kitaabka kutubtaasoo kale loo celina ayb annawcu athaalithu walkhamsuun nooca konton iyo saddexaad macrifatu lmu'talifi waalmukhtalifi mu'talif iyo mukhtalif garashadood iyo wamaa ashbaha daalika wuxuu sidaa shabahayo fi lasmaai walansaabi ah halkan wuxuu ka gelayaa almutalif walmukhtalif mutalif iyo mukhtalifna waxaa la yidhaahdaa matafaqa <coughs> khaطan waftaraqa nudqan waa wuxuu qoraalka isku ekaado iska waafaqo akrintana akrintana ku kala duwanaado qoriddi haddaad fiiriso waa isku qorid akris haddii akri lagu yidhaahna waa kala akrin marka dhigidda waa isku mid dhihiddana waa ku kala duwan yihin waana muhim marka midkan in la ogaado sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay wax isku qaldamaan ayb waa fanni aada jaliil u ah culummada marka afkooda in laga dabdiyo iyo kutubta dabdiga asmaada ku dadaashay ee laga alifay baabkan in la fiiriya maahane wax lagu keeni kara qaacido iyo maaha sida naxwada iyo kale maaha wa minhu waxaa ka mida maa tattafiqu fi lkhati wax iswaafaqaya xagga dhigidda suuratuhu suuraddiisu ay iswaafaqayso xagga qoraalka wa taftariqu fi llafdi lafdigana ay isku ku kala tegayaan siiqatuhu siiqadiisu ay ku kala tegayaan lafdiga qaala bnu salaax wahuwa fannun jaliil waa fanni jaliil ah waman lam yacrifhu qofka aan garaninna min almuxadisiina ka mida kahura cihaaruhu kuf kufkiisa iyo qaladkiisa ayaa bato walam yacdam mana waayo mukhajilan wax ka khajiliyo oo ka xishoodsiiyana ma weynayo dee nin weyn oo qalad sheegayo oo naqsi ku jira darteed marka iyo waxbare yani dadaal la-aan darteed yani qalad ku sheegaayo de wax ka xishoodsiiyo waa haystaa waqad sunifa fiihi kutubun mufiida ayaa laga alifay min akmalihaa kutubtaaskan u kaamilnimada badan waxaa ka mid a ah alikmaal libni makuula ikmaalku waa mabuuc waxaa taxqiijiyeen daa'irat almacaarif alcuhmaaniya mucallimi ayaa taxqiijiyey cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi muqadamo dheerna waa u sameeyey oo uu kitaabka iyo ahmiyadiisa iyo oo uga hadlayo fannigaasna nin ku khibrad badan ayuu ahaa ashaykh alcallaama dahabiyu casrihi cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi calaa icwaazin fiihi weliba isagoo markaa adayg uu ku jiro oo waxyaabo badan oo furfurid ah loogu baahanayo qultu qad istadraka calayhi waxaa haleelay oo ka daba tegey alxaafidu cabdulghaniyi bni nuqta kitaaban qariiban kitaab dhow min alikmaali u dhow fiihi fawaa'idu kaiira fawaa'id fara badan leh ikmaal likmaal <clears throat> ayaa la yidhaha ayb waxaa la yidha waxaa ayb hay qad istadraka calayhi alxaafidu cabdulganiy bni nuqda kitaaban oo ikmaalu likmaal la yidhaahdo qariiban min alikmaali ku dhow fiihi fawaa'idu kaiira ay ku jiraan marka aaduu mukhtalifka mukhtalifka iyo ugu dadaalaa walilxaafidi abi cabdillaahi albukhaariy min almashaayikh almutaakhiriina ka mid ah kitaabun mufiidun aydan ayuu leeyahay fii hada albaab ku saabsan wa min amhilati dalika amhiladii marka waxaa ka mid ah oo mutalifka ee mukhtalifka salaamun wa salaamun salaam iyo salaam isku sibaa loo qoraa marka la dhahayana waa kala duwan yihiin kullu salaam kulluhu marka waa salaam waa mushadad kulligood waa mushadadoo salaam ayaa la dhahayaa ilaa khamsa shan unbaa salaam la leeyahay qaacidadaasay marka ku dabdinayaan waalidu cabdullaahi bnu salaam alxab cabdullaahi bnu salaam ayaa la dhahaya cabdullahi bnu salaam ma la dhahaya waalidu cabdullaahi bni salaam wa muxamed bnu salaam albikandiyu shaykhu lbukhaari ayb wa salaamu bnu muxamed bni naahid ayb dabaraani laakiin salaamah ayuu kan ku magacaabay ayb ninkaas wajadu muxamed bnu cabdilwahaab bni salaam almuctaziliy aljubai ayb ayb isagana marka wajadu muxamed bnu cabdilwahaab bni salaam kaas marka awowga waa salaam almuctaziliy ayb zamankiisa markaa ra-iisulmuctasilo ahaa iyo salaamu bnu abilxuqayq alyahuudiy ee khaybar lagu dilay intaa marka waa meeqa shan sowmaha marka shantaasi waa salaam bitakfiif nin kalaa lagu daray oo la yidhaha salaamu bni mishkam kaana khamaaran fi ljaahiliyati khamriga ayuu gadi jiray oo dukaan meel khamro lagu cabou lahaan jiray salaam ibni mishkam miya mase waa salaam waa laisku khilaafa ayb intaas marka wixii ka soo haro waa salaam ayaa la dhahaya laamka waa la shidayaa waa kaa mara wa cumaaratu wa cimaaratu maxamed ibnu salaam albikandina waa isaga laftigiisa khilaaf baa ka jira waxaan u malaynaa alxaafid almundiri risaalu leeyahay oo uu ku taxqiijinayo ninkan moxamed ibnu salaam albikandi hal huwa bitakfiif am ismu abiihi yani bitakfiif miya mase bitashdiid wa cumaaratu wa cimaaratu cumaara iyo cimaara isku sibaa loo dhigaa laakiin isku si looma akriyo cimaara maba jiraba ilaa hal nin maahan xadiidka ubay bnu abi cimaara ninkaas baa cimaara ah inta kale cumaara ayb ubay bnu abi cimaara ayb qaar cumaara yidhina waa jiraan ayb marka cimaara iyo cumaara marka la kala saarayo cumaaraha badan cimaarana waa ubay bnu abi cimaara waa ninka werinaya xadiidka masxiga almasxu cala alkhufayn amsaxu cala alkhufayni yowman qaala nacam wa yowmayni qaala nacam wa halaata nacam markaas wuxuu yidhi wamaa shita xadiikintaad doontaba iska masax xadiidka buluuqulmaraamka ku yaal kitaabu tayamum ugu dambeeyaba kitaabu baabulmasxi cala alkhufeyn ugu dambeeyey ninka ninka werinayo ee daciifka ah, xadiidka daciifka ubay bnu cimaarana werinayo ubay bnu ah, abi cimaara ubay bnu cimaara wey markaas caynku waa hoos dhigan yahay xizaamun wa xaraamun xizaam iyo xaraam waxaad leedahay kullu ansaariyin xaraam wa kullu qurashiyin xizaam saa u dabdi iyadana ninku hadduu ansaari yahayna xaraam dheh hadduu yahay eh, qurashina xizaam dheh xakiim ibnu xizaam jaabir bn cabdillaahi bni camr bni xaraam saasaa lagu dabdiyaa marka cabbaasun cayaashun dabdi male marka waa un la afdana cabbaas iyo cayaash ayb marka xisaam iyo xaraam markaan ka hadlayno waa labadaas magac hadday nisba noqoto laakiin waa xaraamiyun ayb cabaas iyo cayaash hanaamun wa cahaamun hannaam iyo cahaam kulli waa hanaam ilaa marka laga reebo waalidu caliy caliy bnu cahaam ayaa la dhahaya bashaarun wa yasa iyo yasaar bashaar yasaar ayb kulligood waa yasaar ilaa maxamed ibnu bashaar maaha bundaar muxuu ahaa aabbihiis magaciisa maxamed ibnu bashaar ayaa inta kale yasaar baad akrinaya axaadiidta aday kugu timi bishrun wa busrun ayb kulluhum waa bishir ilaa afar maahana afar sidaas oo kale ayay ka soo reebaan ayb bishrigaa marka badan cabdullaahi ibnu busr saxaabiga iyo ayaa ka mid a ah kuwa laga soo saaray ayb bashiirun yusayrun nusayrun bashiir iyo yusayr iyo nusayr iskusii dhigmayaan ayb saxiixaynka iyo muwaa'a inta ku jirto kulluhum waxaa weeyaan waa bashiir ilaa bushayr bnu kacab waa ninka cimraan uu ku xanaaqay cimraan ibnu xuseyn intuu yidhi alxayaau khayrun kullu ayuu yidhi inaa lanajidu fii suxufinaa ana minhu dacfan wa yani qaar dacfi inuu yahay xishoodku markaasuu ku xanaaqayo uu yidhi uxadithuka can rasuuli illahi sal ly salam watuxadithunii can suxufika ninkaa isagana bukhaariga xataa waa kusoo maray bushayr ibnu kacb ayb iyo bushayr bnu yasaar iyo midka saddexaad waa yusayr ibnu camrin wayuqaalu usayrna waa la yidhaha mid afaraadna waa jira nusayr la yidhaahdo qaan bnu nusayr qaan ibnu nusayr intaas wixii aan ahayn waa bashiir xaarihatu iyo jaariyatu xaariha iyo jaariya kulluhum waa xaaritha ilaa jaariyat bnu qudaama iyo yaziid bnu jaariya marka laga reebo ayb jariir iyo xariis jariir iyo xariis kulli waa jariir ilaa xariis bnu cuhmaan marka laga reebo iyo abu xariis cabdullaahi bn lxusein araawi can cikrimata xibbaanu iyo xayaanu xibbaan iyo xayaan xayaan mu idin dhigi mase xabaan xibaan kan kalaan la rabaa xayaan ayb dhammaan marka waa xibaan waxaad moodaa meeshaan inay xibaan iyo xabaan tahay xibaan iyo xabaan ayo aada isugu qaldamo mutalifka ee mukhtalifka xibbaan iyo xabbaan kullu marka waa xibbaan ilaa marka laga reeba xabbaanu bnu munqid iyo moxamed bnu yaxya bni xabbaan ayb iyo xibbaanu bnu waasic bni xabbaan iyo xabbaanu bnu hilaal jeeda xabbaanu bnu hilaal xabbaanu bnu waasic ayb maxamed ibnu yaxya bni xabbaan xabbaan ibnu munqid afartaa marka laga reebay inta kale xibbaan weeyaan saxayn iyo muwada wixii lagu arko waayahay rabaax iyo riyaax rabaaxa iyadana badan surayj iyo shurayx ayb surayj iyo shurayx kulluhu marka waxaa weeyaan waa surayj ayb shurayx iyo surayj kulluhu waa shurayx surayjkaa yar marka ayb yuunus iyo abunucmaan iyo axmed ibnu abi surayj iyo raggaas saddexdaa marka laga reebo inta kale waa shurayx ayb cabaad iyo iyo iyo muxuu dhigay cubaad cubaadka badan wanaxwi daalika wanaxwu daalika wakamaa yuqaalu nisbadiiu soo galaan iyo naanaysaha ee waxaas wakamaa yuqaalu sida loo yiraahdo alcansiyu waalcayshiyu waalcabsiyu saddex nisbo waay alcansiyu alcabsiyu alcayshiyu waxaad leedahay marka kullu basriyin cayshiyun wa kullu kuufiyin cabsiyun wa kullu shaamiyin cansiyun meeshay ka kala yimaadeen ubaad fiirina hadduu shaami noqdana waa cansi cansi binuun hadduu noqdo kuufina cabsi waa bilbaa almuwaxada haddii uu noqdo basrina alcayshiyu bilyaai taxtaaniya ayb kaas iyado daabitkeedu waa sahlan yahi wuxuu leeyahay eh, abi shaybata alcabsi alcabsiyu lan waa kuufi alxamaalu wاljammaalu kulligood waa jamaal wixii sifaat iyo ku saabsan ayb waa aljamaal ilaa haaruun bnu cabdillaahi alxamaal maahana ayb waalidu muusa bni haaruun ayaa alxamaalan lagu naanaysi jiray alkhayaatu waalxannaatu waalkhabbaatu khayaad ninka dharka tolo wa xanaadna waa ninka barafuunlaha ah khabaadna waa ninka geedaha caleenta ka jafo xoolaha u jafo ayb kulligood ciisa bnu abi ciisa ayaa lagu naanaysi jiray ciisa bnu abi ciisa alxanaad alkhabaad alkhayaad albazaaru walbazaazu bazaaz iyo bazaar ayb alubuliyu walayliyu yunus bn yaziid alayli cuqayl bnu khaalid alayli nisbatan ilaa aylata magaalada ayla la yihaaho ubuliguna marka waa yaryahay kulluhum ayliyun weeyaan oo yunus bn yaziid baaba ka mida dhammaan ayb ayb albasriyu wاnnasriyu ayb ayb meeshii hore bazaar iyo bazaaz dhammaan waa bazaaz ilaa khalaf ibnu hishaam albazaar imaamu lqira'aat imaamun fi lqira'aat iyo alxasan ibnu sabax albazaar albasri iyo maahan albasriyu iyo annasriyu kulligood waa bifatxi lbaa ayb marka albasriyu albisriyuna waa la dhihi karaa dhib male qofka marka magaalada loo nisbaynayo yuqaalu fulaanun basriyun waana la dhihi karaa fulaanun bisriyun xasanulbisri iyo xasanulbasri iyo saxla ayb dhammaan marka waa basri ilaa malik ibnu xudathaan annasri maahane iyo cabdulwahaab annasri iyo saalim mowla annasriyiin kuwaas unbaa nuun binuun athawriyu wtawaiyu athawriyu wtawasiyu kulluhu waa thawriyun ilaa abaa yaclaa moxamed bnu salt atawasi aljurayriyu wاljariiriyu wاlxariiriyu jariiriyun jurayriyun xariiriyun ayb kulluhum waa jurayri ilaa yaxya bnu bishrin alxariiriy sheekh lbukhaari wa muslim assalamiyu wsulamiyu assalamiyu iyo wsulamiyu wax allaale wixii ansaar a salami wax allaale wixii bani sulaym ah oo qolada reer bani sulaym ka dhashayna sinkiisa godo sulamiyun waxay reer bani sulaym ku abtirsada waa siinkiis waa gudan waa sulamiyun wixii ansaar ahna salamiyun jaabir bnu cabdillaahi mucaad bnu jabal waa salamiyiin reer bani salima asalamiy ayaa la dhahay alhamdaaniyu waalhamadaaniyu hamdaan iyo hamadaan ayb waxaan leedahay marka wixii qabiilo ah oo reer yaman ah hamdaan eh amdaaniyiinhu wixii haddii qofka loo nisbaynayo beled faris ku yaal ou ka yimidna hamadaan hamadaniyun fulan alhamadaniyu wahada wamaa ashbaha dalika wahuwa kaiirun waa badan yahay wahada inamaa yudbatu waa la dabdiyaa bilxifdi baa lagu dabdiyaa muxararan fii mawaadicihi isagoo meelihiisa aada ugu taxriirsan oo inaad xifdiso wixii qawaacid lena qawaaciddeeda ku garo wallaahu tacaala almuciinu almuyasiru ayb wabilaahi almustacaan annowcu alraabicu walkhamsuun nooca konton iyo afaraad macrifatu lmuttafaqi walmuftari macrifatu lmuttafiqi walmuftariqi muttafiqi muftariq waxaa la yidhaahdaa dadkan magacooda iyo magaca aabbahood waa isku mid sida loo qoro iyo sida loo dhaho labadaba laakiin ashkhaastoodaa kala duwan waa isku magac laakiin waa laba qof oo kala duwan waqad sanafa fiihi marka tan faa'iidada ku jirtaa waa maxay inaan hal qof loo malaynin dad badan shan qof oo mid kastaaba maxamed ibnu cumar la yidhaahda hal qof u malayso waa khatar haddii midkood uu daciif yahay midna uu hiqo yahayna kaba daranba isku qaldamaad xadiidka marka aadaa loogu qidmeeyey qofka xadiidka akrinaya waxaa la rabaa waxyaabahan markay ka ishkaal galaan cala al kitaabada oo u laabanaya inuu yaqaano hadduunan kitaabadii oo u laabanayaba aqoonin yani waxba ma keeni karo xibaan iyo xabaan hadday isaga darmaan meesha uu ka heli karo waa inuu mutalifka iyo mukhtalifka iyo meelahaas aado ikmaalkaas ibni makuulaa iyo wixii bukhaari iyo muslim ku saabsanna taqyiidulmuhmalka abu caliyin iljayaani waa keenaa isagana wixii ku saabsan sidoo kale asmaa saasoo kale ahna waxaa kaloo laga raadiyaa eh, tawdiixu almushtabih oo uu leeyahay ibnu naasiridiin addimash soo tobaneeye mujalad gaaraayo camal ayaa la daabacay isagoo laba laysugu geeyeyna weyn waa jira gaar ibni ibnuljawsi iyo ay daabaceen adoo ardayga waa inuu kutubtaas calaa kulli xaal u yaqaano meeshii haddii nisbe ay ka ishkaal gasho iyo hadday ka ishkaal galo magac iyo eh, itilaaf iyo ikhtilaaf iyo ou arko waa inuu garan karo meeshuu aadi lahaa ayb marka kan faa'iidadiisu waxay tahay in dad badan ayaa qof aad u malaynaysa hal qof waqad sanafa fiihi alkhatiibu kitaaban xaafilan khatiibulbaqdaadi kitaab ayuu ka sanifay aad wax badan lagu ururiyey waa madbuucu kitaabkiisa waa la daabacay hadda hoosta isaga wuxuu noogu qoray xaashiyada wamaa yazaalu makhduudan minhu suuratun fi ljaamica alislaamiya la daabacay waqad dakarahu shaykhu abuu camrin aqsaaman ayuu ka sheegay axadahaa saamta mideed an axaduhaa amase axaduhaa an yatafiqa ithnaani laba inay iswaafaqaan waay ow aktaru ama ka badan fi lismi filismi wasmi labi magaca iyo magaca aabbaha mithaaluhu alkhaliilu bnu axmed sittatun lix alkhaliilu bnu axmed lix qof ayaa jiraan axaduhum annaxwiyu albasriyu waa siibuweyn sheekhiisa wa huwa awalu man wadaca cilma alcaruud qaaluu walam yusama axadu bacda anabiy sal ll ly salam biaxmed qabla abilkhaliili bni axmed khaliilkan siibuweyn sheekhiisa ah aabihii ka hor qof axmed la yiri ma jirin nebiga kadib ilaa abasafar maahane saciid bnu axmed fii qowli bni maciin wa qaala hayruhu saciid bnu yuxmid ayuu yidhi fallaahu aclam athaanii midka labaad abuu bishrin ilmuzaniy basriyun aydan rawaa can ilmustaniir bni akhdar can mucaawiyata wa canhu cabaas alcambariyi wa jamaaca waathalith asbahaaniyun weyaan rawaa can rawxi bni cubaadata wagayrihi wاraabicu kanafaraad abu saciidin الsijziy alqaadi alfaqiihu alxanafiyu almashhuuru bikhuraasaan rawaa can ibni khusaymata wa dabaqatihi yuu ka wariya alkhaamisu abu saciidin albustiy alqaadi xadata can aladii qablahu warawaa canhu albayhaqiyu asaadisu abu saciid albustiy ayضa shaaficiyun akhada can shaykh abi xaamidin wa dakhala bilaad alandalus ayuu galay alqismu athaani qaybka labaad waa magaca iyo magaca aabbaha iyo kan awowga isku mida axmed bnu jacfar bni xamdaan arbacatun alqaiciyu qaicigu marka kaa abubakr alqaici waa ninka iskale ziyaadaat lmusnad imaam axmed musnadkiisa waxaa jira axaadiis ziyaadaad ah oo cabdullaahi ibnulimaam axmed uu ku ziyaadiyey abubakr alqatiicina ziyaadaad uu leeyahay sidoo kale ayb cabdillahi ibn alimaam ayuuna ka wariyaa ayb walbasriyu mid kale axmed ibnu jacfar ibni xamdaan albasri cabdulaahi bn axmed addowraqi ayuu ka wariyaa isagan wddiina wariy cabdulahi bn maxamed bni sinaan ayuu ka wariyaa wtarasuusiy tarasuus meeshaasaa loo nisbeeyey magaalo ku taalo shaam xeeb ila alaana tarasuustaasaa loo yaqaana muxamed bnu yacquuba bni yuusuf ithnaani laba waay min naysaabuur shaaficiyaani abulcabaas alasam wa abu cabdillaahi alakram athaalitu kan saddexaad kunyada iyo nisbada iswaafaq abu cimraan aljawniy laba ninaa la dhahaa marka abu cimraan aljawniy waxaa iswaafaqay kunyada iyo nisbada cabdulmalik bnu xabiib taabiciyun wa muusa bnu sahlin yarwi can hishaama bni curwa abu bakr bnu cayaash halaaatun saddex alqaariu lmashhuur mid waa qaariga mashhuurka shucba la yiraahdo ee ka wariyo caasim wsulamiyu lbaajadaa'iy saaxibu gariibi alxadiid tuwufiya sanata arbacin wa miaatayn wa aakharu ximsiyun majhuul iyo mid saddexaad alraabicu saalixu bnu abi saalix arbacatun waxaa iswaafaqay magaca iyo kunyada aabbaha alkhaamisu ayb asmaadooda asmaada aabbayaalka iyo nisbada iswaafaqaya kanna muxamed bnu cabdillaahi alansaariy itnaani axaduhumaa almashhuuru saaxibu ljuz wahuwa shaykhu lbukhaariy maxamed ibn cabdillahi alansaari weliba axaadiista min qudamaai shuyuukhii buu ka mid yahay bukhaari axaadiista wuxuu ka wariyaa hulaasiyaada xataa ka wariyaa walaakharu ka kalena daciifun weeyaan yuknaa biabi salama wa baabun waasicun kabiirun waa baab waasic oo weyn kathiiru shucabi shucabtiisu badan tahay yataxararu bilcamali waalkashfi wuxuu ku tafatirmayaa camal laga shaqeeyo la baaro can ishayi fii awqaatihi shayga la baaro waqtiyadiisa ayb annawcu alkhaamisu walkhamsuun nawcun yatarakabu min annawcayni qablah nooc labadii noocee soo hormartay iska saarmaayo walilkhatiibi albaqdaadiyi fiihi kitaabuhu ayuu leeyahay aladii wasamahu uu ku magacaabay bitalkhiisi lmutashaabih fi rasmi ayb taali talkhiis lmutashaabih uu leeyahay mithaaluhu muusa bnu caliy bifatxi lcayn jamaacatun wa muusa bnu culay bidamihimaa misriyun yarwi can taabiciin marka dhinacna mu'talif iyo mukhtalifkii waayo dhinacna mutafiq muftariq muusa bnu caliyin waa badan yihiin kuwaas marka badan maxay noqonayaan ah, muttafiqun wa muftariq muusa bnu caliy iyo muusa bnu culay maxay isku noqonayaan ayaguna mu'talif iyo mukhtalif ayb weliba ninkan muusa bnu culay waa diidi jiray aniga aabbahay cali baa la dhahaa buu dhihi jiray nimankii nawaasibtae xoogaa cali necbaa ayaa waxay u bixiyeen culay cali buu aabihii magaciis culay ba yidhi dadku hadday dagaalamaan oo diriraan ama ay isnacaan xoogaa qulubtooda kala fogaani hadday qulubtoodu kala fogaatana doqonnimo badanaa la arkaan waxaan qofku waxba u taraynin oo aan macno badnayn ayuu wax ku colaadinaan ninkan magaciisa cali la yidhaha haddii culay loo bedelo maxay maxaa soo kordhaya maxaa soo ziyaada ayb marka qulubtu intay isku toosan tahay yaa fiican in laga ilaaliyo wax kala kala didinaya in laga ilaaliyo ay wanaagsan tahay wa minhu almukaramiyu waalmakramiyu ayaa ka mid ah. mukaramiyun makramiyun waa iska mukhtalif mukhtalif wa minhu thawru bnu yaziid alxinsiy wa thawru bnu zayd addiili marka yaziid thawr iyo thawr waa mutafiq muftariq yaziid iyo zaydna xoogaa mukhtalif mukhtalifay u dhow yihiin hal xaraf unbaa ka dhiman ilaana ayb alxijaaziy wa abuu camrin ashaybaaniy annaxwiy isxaaq bnu miraar wa yaxya bnu abi camrin asaybaaniy shaybaaniyun iyo saybaaniyun mukhtalif mukhtalif abuu camar iyo marka aad fiirisana iyo yaxya bnu abi camrin yaxyaha aabihii iyo abu camar kunyadiis waa isku mid mutafiq muftariq saybani iyo shaybanina mutalif mukhtalif camru bnu zuraarata anaysaaburiy shaykhu muslim wa camru bnu zuraarata alxadaiy camr bnu zuraara camru bnu zuraara ayb yarwi canhu abulqaasim albagawiyu ayaa ka weriye annawc saadis wlhamsuun fii sinfin aakhara mima taqadam qeyb kale oo wixii soo hormaray ka mida wamadmuunuhu min almutashaabihiin wamadmuunuhu fi lmutashaabihiina madmuunkiisuna wuxuu yahay kuwa isku eg eg fil ismi xagga magaca wasmi labi aabbaha magaciisa aw inisbati ama nisbada maca almufaaraqati iyagoo haddana kala tegaayo fi lmuqaaranati isku xigay ku kala tegayaan haadaa kan mutaqadimun waa horeeyaa wa haadaa kana mutaakhirun waa dambeeyaa mihaaluhu yaziid bnu lswad khuzaaciyun saxaabiyun wayaziid bnu lswad aljurashiy adraka aljaahiliyata wasakana shaam wa huwa aladii istasqaa bihi mucaawiya waa ninkau mucaawiya ku istisqa dalbay nin saalixa u ah ducadiisa in la aqbalaayo yani la malaynayo ayb uu yidhi kaalayo noo duceey wa ama alswad bnu yaziid fadaka taabiciyun min asxaabi ibni mascuud hadda marka fiiri maxaa isku egna yaziid bnu lswad iyo alswad bnu yaziid mutaqadim mutaakhir waay sooma taqdiim iyo taakhiir baa ku jira sina marka magacyadoodu waa waa isu eg eg yihiin fadaka taabiciyun min asxaabi ibni mascuud alwaliid bnu muslim addimashqi tilmiidu lwsaaci wa shaykhu limaami axmed walahum aakharu basriyun taabiciyun bay leeyihin faamaa muslimu bnu lwaliid dhinaca kale u akri muslimu bnu lwaliid bni rabaax fadaaka madaniyun waaye yarwi canhu daraawardiyu cabdulcasiiz bn abi salamata adaraawardiy ayaa ka wariyey wagayruhu marka tashaabuhna waa jiraa taqdiim iyo taakhiirna waa ku jira waqad wahima albukhaariyu fii tasmiyatihi lahu bukhaari waa wahmiyey buu yidhi waa gafay magacaabista ninkaana uu magacaabay fii taariikhihi bilwaliid ibni muslim ou ku magacaabay lama dhehee muslim ibnulwaliid waay midkan dambe qultu waqad ictanaa shaykhuna alxaafidu almiziyu sheekhayni mizi ayuu leeyahy ibnu kathiir aad buu uga shaqeeyey u daryeelay iskugu kallifay fii tahdiibihi kitaabkiisa tahdiibulkamaalka bibayaani daalika kaagaas caddayntiisa wamayaza waana kala soocay bayna almutaqadimi waalmutaakhiri midka hore iyo kan dambe min haa ulaai kuwan ah bayaanan xasanan caddayn aad u wanaagsan waqad zidtu calayhi ashyaa'a ayaan ku daray xasanatan wanaagsan fii kitaabii attakmiil layha takmiilkooda wuxuu ka kooban yahay tahdiibka mizi iyo miisaanul ictidaalka dahabi labadiisa sheekh kitaabadoodu ka shaqeeyey ibnu kahiir wlilaahi alxamdu hada aakhiruhu wbillahi towfiiq sal allahu wslama cla nabiyina muxamed